الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك اللهم على محمد وعلى أهله وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد allahuma علمنا bima ينفعنا wanfacna bima callamtana wazidna علما alxamdu lilahi على كل حال wanacuudu billahi min حال ahli النار waxaan kusoo jirnay kitaabkeenii adducaa waxaan soo sheegnay oo sheekhu uu soo guuriyey asbaabo badan oo ducooyinka lagu aqbalo qofka hadduu la yimaado iyo xaalado qofka ducada laga aqbalayo iyo awqaat ay fiican tahay in la ducaysto waqti ama waqtiyaal ay haboon tahay qofka muslimka inuu ducaysto sidoo kale sheekhu wuxuu keenay oo uu soo ururiyey waxa ducee qur-aanka ku soo arooray oo ay ku ducaysteen ambiyadii iyo rasushii alle subxaanah wa tacaala uu soo diray way ku ducaysteen dadkii saalixiinta ahaa ee ambiyada raacay mu'miniinta ahaa taasaan markaan maraynayo weli waxaan ku jirnay ducooyinka qur-aanka ku sugan ee la doonayo qofka muslimka inuu ku tadaburo isla markaana uu ku ducaysto ducada soddon iyo saddexaad ee sheekhu oo qur-aanka uu ka soo ururiyey ka soo saaray waxa weeyaan inuu qofku ku ducaysto ducadan rabbana hab lana min aswaajina waduriyaatina qurata acyun wajcalna lilmuttaqiina imaama ducada waxaa ku ducaystay waa ducadii ka horeysay ku xiran tahay cibaad raxmaan alle subxaanahu wa markuu tilmaamayey sifaadkooda waa ducadii ay ku ducaysteen alle wuxuu yidhi waa waladiina yaquuluuna kuwa ku ducaysanayo oranaya weeyaan rabbanaa rabbiganow hab lanaa nasiih min aswaajinaa xaasaskeenna xaggooda waxaad naga siisaa waduriyaatinaa iyo caruuraheenna qurata acyun indhaha kuwa ay ku gobaadsadaan ilaahow nooga yeel indhuhu ay ku raaxaystaan oo ku qabowsadaan ilaahu nooga yeel wajcalnaa rabbiyow naga yeel lilmuttaqiina kuwa cabsadana imaama nooga yeel kuwa hogaamiyeyaal ah nooga dhig ducadan markaa eh, cibaaduraxmaan ay ku ducaysteen waxa weeyaan awalan waxay ilaahay subxaanahu wa tacaala ka baryeen xaasaskooda inuu ilaahay u hagaajiyo oo kuwa wanaagsan uga dhigo ilan qofka lmari waxaa ka mid a sida rasuulka uu sheegay almar'atu saalixa qofka liibaanta adduunyada waxaa ka mid ah oo lagu gortaa qofka inuu liibaanay inuu alle subxaanahu wa tacaala siiyo zawja saalixa wa baytun waasic iyo guri waasica iyo markabun hani iyo gaadiid marka hayin ah oo uu fuulo qofka haddii ilaahay subxaanahu wa tacaala saddexda adduunyada uu ku siiyo waxa weeyaan qofka nolol wanaagsan buu ku leeyahay oo uu ku nool yahay oo ilaah uu nimceeyey marka cibaaduraxmaan ilaahay taasay ka baryayaan xaasaskoodii bay u ducaynayaan ilmahoodii bay u ducaynayaan naftoodii bay haddana u ducaynayaan oo ilaahay waxay weydiisteen martabada diinta ugu sarraysa aclaa maraatib addiin waxa weeyaan alimaamatu fi ddiin ilaahay inuu ma aragt hogaamiye kaa dhigo lagu daysado dhinaca diinta sidaa awadeed allah subxaanahu wa tacaala nebiyullaahi ibraahim wuxuu ka dhigay imaam inii jaaciluka linnaasi imaaman buu ku yidhi watakhada allahu ibraahima khaliila imtixaan badan buu mariyey marka imaamatu fi diin waa shay aada iyo aada u weyn culammadu markaa waxay yidhaahdaan imaamatu fi diin maxaa lagu gaaraa waxaa lagu gaaraa taqwa allahi jala wacalaa iyo yaqiin iyo camal saalixa ibnu taymiya qadas allahu ruuxahu in badan sidaasuu dhihi jiray oo aayadda alle subxaanaه wa tacaala buu ka soo qaatay oo ka fahmay wajacalnaahum a'imaةa lama sabaruu wakaanuu biaayaatina yuuqinuun wajacalnaahum aima wajacalnaahum aimata yadcuuna bamrinaana way jirtaa yahduuna bamrina lama sabaruu wa kaanuu biaayaatina ah, yuuqinuun wuxuu dhihi jiray aلصabr wاlyaqiinu tunaanu alimaamatu fi ddiin ah, sabar iyo yaqiin baa lagu gaadhaa marka imaamatu fi ddiin waa shay aada iyo aada u wanaagsanoo allah subxaanahu wa tacaala waxaa weydiistay cibaad uraxmaan culimmada alluqa azujaaj oo kale wuxuu leeyahay eh, quratu cayn waxaa laga wadaa waxa waxa weeyaan aada jeceshaha ilaahu waxaad ilmaheenna nooga yeeshaa inaan ku aragno camal wanaagsan inay alle subxaana wa tacaala adeecsan yihiin xaaskaadood aragto iyadoo ilaahay adeecaysa ilmahaag iyo ilaahay adeecsan waxa weeyaan jacayl baa ku gelaya xubi qofka marka loo ducaynayo zujaaj wuxuu yidhi yuqaalu waxaa la dhahaa aqara allaahu caynaka waxaa laga wadaa saadafa fuwaadaka maa yuxibuhu qalbigaaga ha galo waxaad jecesha waxaa qalbiga ilaahu jacayl noo weeyaan oona jeclaysiin ha qurata acyun rabbiya nooga ya waayo ilmo hadday maaragtay ilaahay adeeci waayaan adigana way ku dhibayaan bulshadii bay dhibayaan ummaddii o dhan bay dhibayaan ilma hadday hallaabaan marka cibaaduraxmaan ilaahay waxay ka baryaan eh, sidaasay u ducaystaan waana duco la doonayo markaa qofka muslimka inuu ku ducaysto sheekhu shaykhina naashir asacadi wuxuu leeya isagoo aayaddan fasiraya hada ducaaءu lأswaaجihim waduriyatihim fii صalaaxihim fainahu ducaaء liأnfusihim لأnna nafcahu yacuud calayhim ducadan ay u ducaynayaan cibaad الraxmaan xaasaskooda iyo caruurtooda inay hagaagaan waxa weeyaan duco naftooda ay u ducaynayaan weeyaan waayo caruurtaada iyo xaasaskaaga markay ku hagaagaan adigana nafci baa kusoo gaaraya waad nasanaysaa hadday ilaahay adeecaan oo daacadiisa ay la yimaadaan sidaasuu leeyahay tafsiirkiisa ayuu ku leeyahay raxmat ullaahi tacaala calayhi sheikh naasir asacadi tafsiirkiisa lagu magacaabo tafsiir taysiir kalaam almanaan rasuulkana sal allahu calayhi waaalih wasalam owlaadda hadday hagaagaan oo iyagoo hagaagsan aad ka tagto rasuulkeena sal allahu alay wasalam wuxuu sheegay in camalkooda uu ku anfacayo oo qofka ajarkiisa lama goynayo hadduu ka tago walad saalixa sida rasuulkeena sal allahu alay wasalam uu yidhi idaa maata bnu aadam inqadaca camaluhu ila min alaaثatin sadaqatin jaariya aw cilmin yuntafacu bihi aw waladin saalixin yadcuu lahu walad saalixoo marka usoo duceeyo qofka hadduu ka tago waxa weeyaan camalkiisii wuu soconayaa wajcalnaa lilmuttaqiina imaama sidoo kale alle subxaanaه wa tacaala waxay ka baryeen inuu mutaqiinta imaam ooga dhigo ilan dad ilaahay ka cabsanaya haddaad hogaamiye u noqoto way ku hagaajinayaan way ku ducaynayaan way ku naseexaynayaan way ku toosinayaan laakiin dad fujaar ah haddaad madax u noqoto adduunya akhira ku seejinayaan ninkuu naseexaynaya male mid kasta wuu ku khiyaanaya mid kasta waxaadan ahayn buu kuga ammaanaya oo ku lugoynaya marka cibaaduraxmaan waxay ku ducaystaan oo ilaahay ay markaa ka baryaan inuu dadka mutaqiinta ah imaam uga dhigo ducada marka waa duco aada iyo aada u khayr badan oo qofka muslimka la doonaya inuu ka faa'iidaysto ayib ducada soddon iyo afraad waxa weeyaan qofku inuu ku ducaysto rabbi hablii xukma waalxiqnii bisaalixiin wajcal lii lisaana sidqin fi اlaakhiriin wajcal lii min warahati jannat jannati naciim sidoo kale qofka muslimkaa xaaska uu hagaaga waxay ka mid tahay sidaan soo sheegnay sacaadada sidoo kale rasuulkeena sal allahu calayh wasalam ilaahay wuxuu ka baryi jiray oo oran jiray oo ilaahay uu ka magangeli jiray ilaahay inuu ka ilaaliyo zawj marka akhlaaq xun allahuma inii acuudu bika min jaari suu buu dhihi jiray ilaah waxaan kaa magangelayaa daris xun waacuudu bika min zawjatin tushayibnii qabla almashiib sidoo kale waxaan kaa magangelayaa naag idhibta oo cero iga soo bixisa anigoon waktigii la ceraysanaya gaarin sidoo kale waacuudu bika min waladin yakuunu calaya aban ilaah waxaan ka magan magangelayaa caruur aan dhalay oo markaa iyaga waalidiin ii noqda walad aan dhalayoo isaga i xukuma adiga ma xukumaysid min waladin yakuunu calaya aban isagaa wax kasta kuu sheegi waalidkii wuxuu garanaya male wuxuu ogyahay male isagaa wax kasta garanaya waa caasi weeyaan inay kugu noqdaan waad ilaahay ka magangelaysaa wa bika min maalin yakuunu calaya wabaalan ilaah waxaan kaa magangelaya u dhihi jiray maal marka halaag igu noqda maal inta lagu siiyo cibaadadii ku dhaafiya sida zamankan badan qofka maal baa la siinayaa maalkii waxa weeyaan ilaah buu macaabudayo sadaqo ka bixin maayo zako ka bixin maayo xaj ku aadi maayo maalkaasaan kaa magangelaya jamaaco kusoo tukan maayo maalkii baa mashquuliyey wa acuudu bika min sadiiqin maakirin caynuhu taraanii wa qalbuhu yarcaanii ilaah waxaan kaa magangelayaa sidoo kale nin saaxiibkayga ah oo laakiin khiyaano badan nin saaxiib ila ah oo laakiin haddana ikhiyaana aan kaa magangelaya caynuhu taraanii indhihiisana way arkaan wa qalbuhu yarcaani qalbigiisana wuu ila socdaayo wuu ilaalinaya waana saaxiibkaygii weyan kaasaan kaa magangeli saaxiibka xun muxuu samaynayaa in ra'aa minii xasana dafanaha wanaag markuu igu arko wuu aasaya ooma sheegayo ma faafinayo wain ra'aa minii sayi'a markuu xumaata igu arkan adaacaha wuu faafinaya kaasaan kaa magangelayaa marka rasuulkeena sal allahu alayh waali wasalam ducadan uu ku ducaysan jiray ducadan markaa eh, rabbi hablii xukman waalxiqnii bisaalixiin waxaa ku ducaystay nebiyullaahi ibraahim khaliiluraxmaan baa ku ducaystay allah subxaana wa buu markaa wuxuu ka baryey inuu siiyo xukun uu xaqa iyo baatilka ku kala garto rabbi hablii rabbiyow isii xukma xukun isii waalxiqnii bisaalixiin ilaahay markuu ammaanay alladii huwa yuطcimunii wayasqiin wإida maridtu fahuwa yashfiin wاladii yumiitunii uma yuxyiin wاladii aطmacu an yakfira lii khaii'atii ywma اddiin rabbi hablii xukma waalxiqnii bisaalixiin buu ku ducaystay nebiy llahi ibraahim rabbiyow markaa xukun isii waalxiqnii ihaleeshii bisaalixiina dadka wanaagsan ee ijcalnii maca saalixiin dadkaa wanaagsan macooda iga dhig fi dunya wاlaakhira wajcal lii rabbiyow ii yeel lisaana sidqin carab rumeyd rabbiyow ii yeel waa carab markaa run sheegoo laygu ammaano weeyaan lisaana sidqin oo dadka iga dambeeya inay markaa khayr ugu sheegaan rabbiyow ii yeel buu yii lisaana sidqin waa tan haddee nebiyullaahi ibraahim calayhi wacala nabiyina asalaatu wasalaam ilaa hadda waanu ducaynaynaa ducada ilaahay uu ka aqbalay fi laakhiriina dadka dambe ee iga dambeeya ilaahow waxaad ka yeeshaa oo iga yeeshaa carab wanaagsan inay ugu ammaanaan wajcal lii rabbiyu iga yeel min warahati jannati naciim jannada wanaagsan ee nicmooyinka badan kuwa dhexlaya rabbiyu iga yeel buu ku ducaysay nebiyullaahi ibraahim nebiyullaahi ibraahim haddii alla subxaana wa tacaala uu hanuuniyey waxyaabo badan buu sii imaan buu ka dhigay wuxuu ahaa qofkii ugu horreeyey ee isguda nebiyullaahi ibraahim buu ahaa أwl man اkhtatana waxa weeyaan nabiy llaahi ibraahim awalu man haajara isaga weeyaan qofkii ugu horreeyey ee markaa marti gelin sameeyeen isagu ahaa martidii baa kuwa u yimid ee markaa malaa'igtii marka halaagaysa qoomu luut waa kay soo mareen wa jaaa bicijlin xaniid bicijlin samiin neef uu keenay si fiican buu ugu dubay wuu soo dhoweeyey awalu sidoo kale man shaabana waa nabiylahi ibraahim qofkii ugu horreeyey carro ay ka soo baxdaan isagu ahaa nabiylahi ibraahim markaasuu ilaahay weydiiyey rabbiyo tan maxay ahayd buu yidhi markaasaa la yidhi waa iimaan iyo waqaar weeyaan deganaansho baad ka helaysaa nabiylahi ibraahim rasuulkeenana sal allahu alayhi waaalih wasalam aada buu u jeclaa wiilkiisuu ku sameeyey ibraahim subax kasta iyo galab kastana ilaahay wuxuu ka baryi jiray inuu diintii nebiy llaahi ibraahim ilaahay ku hanuuniyo subaxdii wuxuu dhihi jiray asbaxnaa calaa fitrati اlislaam wacalaa kalimati اlikhlaas wacalaa diini nabiyina moxamed wacalaa millati abina ibraahim xaniifa muslima wamaa kaana min almushrikiin xajka marka la aadayo meelihii u maray baa la marayaa wاtakhiduu min maqaami ibraahiima musallaa meesha uu ku istaagay kacbada markuu dhisayey baa musallo laga dhiganaya meeshaan hadda u tukanaa salaadeenni jamaraadka la tuurayo mino la baryayo carafo la istaagayo nabilaahn baa kulli sameeyey safaa walmarwa waadin fi اnnaasi biاlxaji ya'tuuka rijaala wacalaa kulli daamirin yatiina min kulli xafajin camiiq marka ducadiisa waa in lagu ducaysto weeyaan oo nabilaahi ibraahim anagoo ku daysanayna ilaahay inaan ka barino marka xukun inuuna siiyo rasuulkeena sal allahu alayh waalih wasalam waa kan yidhi almar-u maca man axabba qofka wuxuu ahaanayaa qofkuu jeclaaday buu maciisa yowma alqiyaama noqonaya saalixiinta haddaad jeclaato oo aad ku ducaysato ilaahay aad tiraahdo maalan sidii nabiyullaahi ibraahim uu u ducaystay wa bisaalixiin ilan maxaa kugu qasbaya kugu xambaaraya inaad ilaahay ka barido saalixiinta macooda inuu kaa yeelo sow jacayl ma aha yowma alqiyaama marka macoodaad ahaanaysa sida rasuulkeena sal allahu aleh wasalam uu yidhi almaru maca man axabba rasuulkeena sal allahu calayhi waaalihi wasalam wuxuu ku ducaysan jiray allahuma twafanaa muslimiin waaxyinaa muslimiin waalxiqnaa bisaalixiin hayra khazaaya walaa maftuuniin allahuma twafanaa muslimiin ilaah nagoo muslimiina na oofso waaxyinaa muslimiin ilaah nagoo muslimiina noole waalxiqnaa bisaalixiin dadka wanaagsanna markaana haleeshiy hayra khazaaya annagoon markaa hoog la kulmin walaa maftuuniina aan sidoo kale nala fidnaynin rasuulkeena sal allahu alayh wasalam taa ayuu ku ducaysan jiray ducada soddon iyo shanaad ee qur-aanka ku soo aroortay waxa weeyaan qowluhu jala wacalaa alle hadalkiisa weeyaan wuu yidhi walaa tukhsinii yowma yubcahuun yowma laa yanfacu maalu walaa banuun ilaa man ata allaha biqalbin saliim nabiyullaahi ibraahim baan wadnaa weli ducadiisii iyo waxa alle subxaana wa tacaala uu ka baryey wuxuu yidhi walaa tukhsinii rabbiyo wahyhoojinin khisiga culummadu waxay leeyihiin wadullu wاlhawaanu ilaahu dulli hanugu ridin yowma alqiyaama walaa tuxsinii rabbiyow haya hoojinin ha idullaynin yowma yubcahuuna maalinta dadka la soo saarayo yowma maalin weeyaan laa yanfacu dadku uusan anfacaynin maalun maal anfici maayo waa waxyaabaha adduunyada lagu faano qofba qofka markaa uu ka owlaad badan yahay ama ka wiilal badan yahay adduunyada waa lasugu faana waa miisaanka waxa weeyaan dadka aan iimaanka lahayn weeyaan laakiin alle subxaanaه watacaala nebiy llaahi moxamed eh, isagoo wiilashiisii ka dhinteen buu alle subxaanaه wa tacaala darajeeyey maanta xuskiisii iyo diintiisii iyo jidkii uu jideeyey baa la raacaya maala in awlaadda iyo maalka lagu faano waa jaahiliya weeyaan waa dhaqankii hore markaa dadka aanan diinta qaadanin sidaa awadeed baa rasuulkeena sal allahu alah wasalam ilmihii baa ibraahim baa ka dhintay cabdullaahi baa ka dhintay gabdhihii baa usoo haray waa ka yidhaahdeen marka nebiyullaahi moxamed butira abtar buu noqday oo haddee male markaa wax diintan dhexli doono sii wadi doono male alle subxaanaه wa tacaala waa tan aayadda qur-aanka soo dejiyey bismi اllaahi الرaxmaan الraxiim ina acطaynaaka اlkowhar fasali lirabbika wanxar ina shaani'aka kan ku necbaysanaya ee ku ceebaynaya huwa alabtaru isagaa markaa ganac go-ay oo aanan fir lahayn oo gablamay saasaa lagu yidhi aawa abu jahal hadda warkiisii yaa haya iyo abulahab marka waa sidaa maalintaa waxaa weeyaan maalna qofka anfici maayo yowma laa yanfacu maalu walaa banuun sidoo kalena wiilal qof kuma anfacayaan oo wax adduunyada la jecel yahay dadka qaarkii gabar markay u dhalato waxay leeyihiin haye war gabadhi maxay dhashay iyadii unbaa marka haddee war gabdho badana gabdho unbay dhalaysaa wuxuu ilaahay ku siiyey waxaa la rabaa in lagu farxo caaisha radia allahu canha ummuna caaisha reerkooda markay ilmo ka soo biiraan ree abubakar waxay weydiin jirtay hal su-aal oo keliya waxay dhihi jirtaa khuliqa sawiya ilmaha dhashay ma dhan yihiin xubnahooda dhan mu dhan yihiin ha marka la dhaho ha waxay dhihi jirtay alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin ma wiil baa kuu dhashay ma gabar baa reerka kusoo biiray maynan dhihi jirin caaisha radi allahu canha meeqo gabdhoodoo wiilal ka fiican oo ka khayr badan dhinac daacada ilaahay qalbi saliima waxyaabaha uu ka baryi jiray oo rasuulkeena sal allahu alayhi waaalihi wasalam wuxuu ku ducaysan jiray allahuma inii as'aluka athabaata fi اlmr wاlcaziimata clى اlrushd waas'aluka shukra nicmatik waxusna cibaadatik waas'aluka qalba saliima walisaana saadiqa waa ducadii nabiy llahi ibraahim uu ku ducaystay oo kale xadiidka waa xadiid saxiixo sunan annasaa-i buu ku sugan yahay kitaabu sahwi oo waa xadiid saxiixa weeyaan wuxuu ohan jiray allahuma inii asaluka thabaata fi lmri rabbiyo waxaan ku weydiisanayaa inaan ku sugnaado amarka ay cala diini weeyaan diinta islaamka inaan ku sugnaado waalcaziimata cala arushd iyaan markaa go-aansado hanuunka dushiisa inaan sidoo kale go-aan ku gaaroon ku hagaago waas'aluka rabbiya waxaan ku weydiisanayaa shukra nicmatika nicmadaada inaan ku shukriyaan ku weydiisanayaa wa cibaadatika iyo cibaadadaada inaan wanaajiyo cibaado wanaag baan ku weydiisanaa rabbiyo buu dhihi jiray wa as'aluka qalban saliima qalbi markaa caafimaad qabaan rabbiyo ku weydiisanayaa wa lisaanan saadiqa iyo markaa carab run sheegaan ku weydiisanayaa nebiyullaahi ibraahim markaa alle subxaana wa tacaala taasuu ka baryey oo alle jala wacalaa yowma alqiyaama dad badan oo adduunyada loo malaynay inay camal fiican samaynayaan baa yowma alqiyaama markaa la qabanayaa oo camalkoodii haba'an manhuuran laga dhigayaa taasuu alle subxaana wa tacaala ka magangelaya nebiyullaahi ibraahim wuxuu leeyahay walaa tukhzinii yowma yubcahuun yowma laa yanfacu maalun walaa banuun ilaa man ata allaha biqalbin saliim marka waa duco wanaagsan weeyaan oo la doonayo qofka muslimka inuu ka faa'iidaysto oo ku ducaysto oo alle subxaanahu wa tacaala markaa ka baryo ayib ducada soddon iyo lixaad ee kitaabka ku soo aroortay waxa weeyaan rabbi awsicnii an ashkura nicmataka alatii ancamta calay wa calaa waaliday وأn أcmla صاalxا ترضى وأdkilnii برaxmatika fي cibaadika الصاalxiin ducada waxaa ku ducaystay nebylaahi sulaymaan ba allah jala wacalaa waxyaabo badan markuu baray inuu hadaa markaa quraanjada la hadlo buu alle subxaanaه wa tacaala ka baryay ducada ila nicmo weeyaan xasharaadka yaryar inaa waxay ku hadlayaan iyo hadalkooda fahamto waa nicmo alle subxaana wa tacaala qofka uu siiye weeyaan markaa nabiyullaahi sulaymaan sidoo alle subxaana wa tacaala tilmaamay waxyaabo badan buu adeegsan jiray shayaadiinta haddaa shaqooyin buu u dirsan jiray kulla bannaain wagawaas yacmaluuna lahu maa yashaa min maxaariiba watamaahiila wajifaanin kaljawaab waquduuri raasiyaat icmaluu aala daawuuda shukraa waqaliilu min cibaadiya shakuur arrimahaasoo dhan buu markaa eh, allah subxaanah wa tacaala u sameeyey nebiyullaahi sulaymaan calayhi wa calaa nabiyina asalaatu wasalaam maadaama alle subxaanah wa tacaala nicmoonkiya uu siiyey baa alle wuxuu ka baryey inuu markaa haleeshiiyo nicmooyinka uu siiyey inuu allah subxaanah wa tacaala ugu shukriyo wuu ducaysay marka wuxuu yidhi rabbi rabbiyow awsicnii alhimnii rabbiyo markaa iwaafaji oo wafiqnii iwaafaji an ashkura inaan ku shukriyo nicmataka alatii ancamta calaya nicmadii aada markaa igu manaysatay ood isiisay wa calaa waalidaya sidoo kale waalidkaygana aada ku nicmaysatay wa an acmala saalixan tardaah rabbiyow sidoo kale waxaan kaa baryayaa inaad markaa iwaafajiso an acmala inaan sameeyo camal markaa oo saalixan wanaagsan oo tardaahu raalli aad ka tahay waadkhilnii rabbiyow igeli biraxmatika naxariistaada darteeda igu geli iyo sababkeeda fii cibaadika saalixiin addoommadaada wanaagsan dhexdooda rabbiyo waxaad igu gelisaa markaa naxariistaada darteed igu geliyo waxaad iga yeeshaa maa cibaadika saalixiin waa ducooyinka horey la mid tahay wa bisaalixiin ambiyadu markaa sidaasay u ducaysan jireen ambiyadu alle subxaanahu wa tacaala uu doortay allahu yastafii min almalaa'ikati rusulan wa min annaas dadkoo dhan buu alle subxaanahu wa tacaala ka doortay iyagoo sidaaba waxaad markas arkaysaa ilaahay iyagoo dambi dhaaf weydiisanaya ilaahay iyagoo baryaya naftooda u ducaynaya awlaadooda u ducaynaya khaatumo wanaagsan ilaahay weydiisanaya ee camal saalixa ilan qofka alle subxaanahu wa tacaala sida rasuulkeena sal allahu alay wasalam uu sheegay hadduu rabo inuu camalka u hagaajiyo rasuulkeenna siduu tilmaamay camal buu markaa u furaa camal saalixa buu qofkaa tusaayo ilaa alle subxaanahu wa tacaala uu kaga oobsado sidaasuu yihi rasuulkeenna sal allahu alayhi waaalih wasalam marka ambiyadu sidaasay u ducaysan jireen nebiyullaahi sulaymaanna taasuu alle subxaanahu wa tacaala ka baryay rabbi awsicnii an ashkura nicmataka alatii ancamta calaya waclaa waalidaya waan acmala saalixan tardaa waadkhilnii biraxmatika fii cibaadika asaalixiin ducadaana markaa waa duco wanaagsan oo qofka muslimka la doonayo inuu ka faa'iidaysto iyo inuusan markaa haafil ka noqonin ayib ducada soddon iyo toddobaad rabbi inii dalamtu nafsii faغfir lii fagafara lahu inahu huwa algafuur الraxiim nebiyullaahi muusa baa ducadan ku ducaystay rabbi inii dalamtu nafsii rabbi rabbigayow inii dalamtu nafsii naftaydaan dulmiyey faqfir lii rabbiyow ii dambi dhaaf haddee waad garanaysaan ducadaanna suurad waxay ku jirtaa alqaصas nebiyullaahi muusa waa kan dilay nin qibdi buu dilay markaa khaab ku dilay isagoona marka u jeedin fawakazahu muusa faqadaa calay naftiisuu canaantay qala hada min camali shayطaan inahu caduw mudili mubiin qaala rabbi inii dalmtu nafsii yii marka naftii markuu dilay muusan dhihin ninkan ma aragta hadde wuxuu ahaa nin dadka dhibay oo dhib badan in laga qabtuu ahaa in la diluu ahaa muusan dhihin nabilaahi muusa wuxuu yidhi rabbi inii dalamtu nafsii naftaydaan dulmiyey faqfir lii rabbi ow ii dambi dhaaf allahna subxaanaه wa tacaala nabilaahi muusa wajiih buu ahaa ducadiisa alle subxaana wa tacaala waa aqbali jirayo markii buu ka aqbalay faafara lah inahu huwa lgafuuru raxiim ducadana markaa waa ducadii nabiy muusa calayhi salaam uu ku ducaystay weeyaan imaam alcalaama ah, shaykhu shaykhina naasir asacadi wuxuu leeyahy raximah اllah min fawaa'idi hadihi alqisa fawaaidda markaa qisadan laga faa'iidaysana waxaa ka mid ah أن الcabda ynbaqii lahu an ystacdima adanb qofka muslimka ah waxaa la rabaa dembi markuu galo dembiga inuu weynaysto uusan u arkin wax fudud dembi baa kaa dhacaya qatli baa kaa dhacaya qofkii markaa waxbaba lama aho ama khaa ha ahaado hadda camdi yuusan ahaanin zinaa ka dhacaysa qofkii waxba uma arko tuuganima ka dhacaysa waxba uma arko qof muslima wax laga sheego maalan cirdigiisii iyo sharafkiisii wax laga sheego ayuu ku dhacayaa waxba uma arko ambiyadiina waa kuwa waxaa qofka markaa haboon yambaqii lahu an yastacdima adam wayakhaafa caaqibatahu qofka inuu ka cabsado dembiga uu galay inuu caaqibo xun u keeno iyo khaatumo aanan fiicnayn wayatawasal ila اllahi bidikri madlamatihi markuu toobad keenayana sidoo kale waa alle subxaanaه wa tacaala inuu dulmiga uu sameeyey uu sheego uu yidhaahdo rabbiyow dembi baan galay sida nabiyulaahi muuse uu yidhi rabbi inii dalamtu nafsii fakfir lii taasaa la doonayaa iyo sidoo kale qofka inuu go-aansado inuu toobo la yimaado oo alle subxaanah wa tacaala uu noqdo arrimahaasoo dhan markaa eh, ducada nabiyulaahi muusa waa laga faa'iidaysanayaa ducada soddon iyo toddobaad waa qofka inuu ku ducaysto ducadan nebiyullaahi muuse uu ku ducaystay rabbi najinii min alqowmi alaalimiin qowm baad ka cabsatay aalimiina inay dhib ku geystaan ilaan qisadu way soo socotayo waa kan loo yimid oo la yidhi muusow ina almala'a ya'tamiruuna bika liyaqtuluuk fakhruj inii laka min annaasixiin war dadkii waa kuu tashanayaan nin baad ka dishay ninkaa ordayaa yimid wajaaa min aqsa lmadiinati rajulu yasca wajaaa rajula min aqsa lmadiinati yascaa qaala yaa muusa ina almala-a tamiruuna bik way ku tashanayaan shawr bay ku jiraan qofka markaa markuu cabsado waa inuu alle subxaana wa tacaala hoosgala isagaa ku badbaadin karaa markaasuu ku ducaystay rabbi rabbiyow najinii iga badbaadi buu yidhi min alqowmi aalimiina qoomkaan aalimiinta raadinaya ee rabaa inay iga takhalusaan rabbiyow iga badbaadi qofka markaa markuu cabsado qoon baad ka cabsatay alle subxaana wa tacaala hoosgal isagaa ku badbaadinaya cid kaloo ku badbaadinaysa maleh taasaa la doonayaa waa fircawn iyo raggiisii iyo dad badan baa markaa nabiyulaahi muuse raadsanayay ducadaana markaa waa duco wanaagsan oo markaa fii suura alqasas bay iyadana ku jirtaa nabiyulaahi muusa wuu dhaqaaqay dhinaca madyan buu aaday dhulna ma garanayo waana qof la raadsanayo dhulkiina ma taqaanid inaad carartana waad rabtaayo naftaadii baad la cabsanaysaa ducadaanu marka haddana ku ducaysay soddon iyo sagaalaad walamaa tawajaha tilqaa'a madyan qaala casaa rabbii an yahdiyanii sawaa sabiil casaa rabbii rabbigay wuxuu mudan yahay an yahdiyanii inuu igu hanuuniyo sawaa'a sabiil jidka toosan inuu ugu hanuuniyo ama xaqa inuu ugu hanuuniyo ama ariiqii markaa aan u socday madyan inuu alle subxaana wa tacaala u hagaajiyaan allah subxaana wa tacaala ka baryaya waa duca marka wanaagsan sheekheenna cabdulqaadir xerow raxmat ullaahi tacaala calayhi oo tafsiirka noo akhrin jiray wuxuu yidhi maalin baan baxayo meel baan aaday buu yidhi magaalo aanan garanaynin jidkii baan ka lumay aayaddan baan xasuustuu yidhi casaa rabbii an yahdiyanii sawaa'a sabiil wuxuu yidhi waaba jidkii anigoo meeshii anigoo taagan waayo waan helay si degdeg baan ku helay anigoon la ii tilmaamin marka waa fawaa'id runtii aada iyo aada u badan weeyaan qofka muslimka ah qur-aankan waxaa loo soo dejiyey alcamal bihi sidoo kale inaan ku tadabburno waxyaabaha uu ka sheekaynaya inaan raacno inaan rumayno inuu xaq yahay arrimahaas haddii laga helo marka alle subxaanaه wa tacaala wax kasta wuu kuu fududaynaya casaa rabbi an yahdiyanii sawaaءa sabiil waa duco marka aada iyo aada u wanaagsan ayib ducada afartanaad waxa weeyaan ee qur-aanka ku soo aroortay suuraة اlqaصas weeyaan ducadaana nabiy muusa baa ducaysanaya qofku waa inuu ku ducaysto rabbi inii limaa anzalta ilaya min khayrin faqiir rabbi rabbiyow inii aniga limaa anzalta waxaad dejisay ilaya xaggayga oo min khayrin khayr ah faqiirun mid u baahan baan ahay rabbiyow risqi waxaad ii qortay maantaan u baahnahay nebiyullaahi muuse goormu ku ducaystay waa madyan buu aaday csaa rabi lama twajha milqaa mdn qaala csaa rabi an yahdiyani sawa walamaa warada maaa madyana wajada calayhi ummata min annaasi yasquun waa kan gabdho soo maray arigiibu uu waraabiyey haddana wuxuu ka xishooday markaa isagoo gabdhihii caawimay oo howl u qabtay inuu dhawaxi siiya buu ka xishooday ila nabiylahi muuse xayi buu ahaa xishoodkiisa aad buu u badnaa rasuulkeena sal اla alay waslam baa ka sheekeeyey nebiyullaahi muusa ilaan yahuudda caadadooda waxay ahayd iyagoo qaawan bay qubaysan jireen haddana way sameeyaan haddaad meelaha qaarkood aragtaan ama swim pool meelaha in lagu dabaasho waad yaabaysaa dadku iyagoo mudugooday gelayaan dhar aanan qabin aabbihii iyo hooyadii iyo gabadhii iyo wiilka gabadhuu qabay iyo waxoo dhan ba isla qubaysanaya marka sidaasay sameyn jireen waagii hore waxay yidhaahdeen markaa nabiylaahi muusena lama qubaystay ee maxaa ku dhacay muusan la qubaysan jirin ade waa nebi sharaflo alle subxaanahu watacaala darajo uu siiyey markaasay caayeene waxay yidhaahdeen nabiyulaahi muuse waa aadar weeyaan sheeluu qabaa yidhaahdeen hoosta waxaa kaga yaala sheelo sheelada waad garanaysaan sooma marka nabiyulaahi muuse markuu sidaa sameeyey alle subxaanahu watacaala wuxuu rabay yuhuudda inuu tuso in nabiyulaahi muuse ceebka saliin uu yahay oo ilaahay qurux iyo sharaf iyo uu siiyey uu caafimaad qabo allana subxaanaه wa tacaala waa ka yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu laa takunuu kaladiina aadaw muusa fabara'ahu lahuma qaadu maalin maalmaha ka mid ah nebiyulaahi muusa baa qubaysanayey meel buu ku qubaysanayey dhagax buu isku qariyey meel buu galay dadka aan ka arkaynin dharkii buu dhigtay dhagax buu dharkii saartay isagoo qubaysanaya dhagxi baa cararay markaa dharka u saarnaa orod nebiyullaahi muuse wuu gaari waaye dhagaxii ordayo dharka uu saaran yahay nebiyullaahi muuse uu ordayo baa yahuudiya meeshan ku qubaysanaysa iyagoo qaawan buu soo almaray nebiyullaahi muuse markaasay arkeen mar waxay dhaheen ninku qurux badana waxaan sheegaynaa maba qabe ah, alle subxaana wa tacaala marka wuu bari yeelay waxay ka sheegayeen nebiyullaahi muuse haddee nin xoog badan oo qawi uu ahaa dhagaxii buu markaa ku dhuftay wuu daba ordaya thawbi alxajar thawbiy alxajar wuu leeyahay ah, thawbiya xajar war maradeedii ii dheg dhagaxow war maradeedii ii dhig war maradeedii ii dhig allana subxaana wa tacala wuxuu rabay yahuud inuu tuso marka wuxuu ahaa nebi xishood badan buu ahaa eh, nebiyullaahi muuse ululcasmina wuu ku jiraa kuwa alle subxaana wa tacaala uu doortay marka gabdhihii markuu u waraabiyey buu ilaahay wuxuu ka baryey inuu ilaahay wax siiyo rabbi inii limaa anzalta ilaya min khayrin faqiir buu yidhi maantaan u baahanahay rabbiyow waxaad ii qortayo risqi ah alle ducadii markii wuu ka aqbalay gabrihii mid ka mid a ah, ba aabbaheed markaa u tagtay u sheegtay ninkii igu yar buu yidhi aabbaheed fajaءathu ixdaahumaa tamshi cala istixyaa qaalat ina abii yadcuuka liyajziyaka ajra maa saqayta lana aabbahay baa kuu yeeraya si uu kuu abaalmariyay ixsaankaad noo samaysay kadibna waa kan haddee alle subxaana wa tacaala darajaadka uu siiyey marka dhib markuu kugu dhaco oo aad gaajaysan tahay oo dhib uu ku gaaro oo aadan waxba haysanin alle subxaana wa tacaala risqigiisa iyo khayrkiisa weydiiso wax markay kaa dhammaadaan isaga u noqo hoosgal qofka maxaa ku khasbaya maanta oo dhan telefon inuu haysto isagoo haysta hadda telefon dad dibadda jira talow dadka maxay ku nool yihiin yaa ka warqabo waxaa ii soo dir oo waxba ma haysto oo wixiibaa iga go-ay oo waxba ma haysan dadku waa calcalayaan ilaahi hala hoosgalo marka rabbi inii limaa anzalta ilaya min khayrin faqiir ducadaa hala badiyo alle subxaanahu wa tacaala markaa khayr badan buu siinayaa qofkii ku ducaysta ayib rasuulkeenna sal allahu alayhi waaalihi wasalam alle subxaanahu wa tacaala khayr buu weydiisan jiray khayrka dhan buu weydiisan jiray ducooyinkiisa waxaa ka mid ah inuu dhihi jiray allahuma inii as'aluka min alkhayri kullihi rabbiya waxaan ku weydiisanayaa khayr oo dhan caajilihi wa aajilihi kiisa soo degdegayay midka dibdhacayaan ku weydiisanaya waxaan kaa magangelayaa wa bika min ashari kullihi waa duco jaamica weeyaan rasuulkeenna ku ducaysto rabbiya waxaan kaa magangeli sharoo dhan kullihi caajilihi wa aajilihi shar ka soo degdegaya iyo midka dib la ii dhigay baan kaa magangelaya taasaa la doonayaa markaa ducadan marka waxaa laga faa'iidaysan bay leeyihin culammadu ana shakwa ila allahi laa tunaafi asabr bal min kamaali اliimaani biاllahi tacaala wاridaa biqadarihi in ilaahay markaa shakwa aad u muujiso oo ilaahay xaggiisa u baroorato oo aad u dacwooto ma aha markaa qofka inuu sabarka ka tegay ilahay markaad u calacasho rabbi inii limaa anzalta ilaya min faqiir markaad leedahay ma aha inaad muujinayso dacwo ilaahay aad ka dacwoonayso bal kamaaluliimaan bay ka mid tahay iimaanka markaa bay ka mid tahay markaa kamaalnimadiisa sidoo kale waxay leeyihin waxaa laga faa'iidaysan cala daaci an yatawasala ila اllahi bianwaaci tawasul almashruuca sidoo kale waxaa laga qaadanaya ducadan mashruuciyat اlisticaadati min alfaqri in ilaahay laga mangalo markaa faqriga laga mangalo waayo rasuulkeena sal allahu calayhi wasalam allahuma acuudu bika min alfaqri buu dhihi jiray faqriga in laga mangalo waa ilaah maxaa yeele faqriga hadduu qofku u yimaado haddaa gaalnimo ku ambaari karaa gaalnimo ku xambaari karaa ducada afartan iyo koobaad waxa weeyaan rabbi insurnii cala alqowmi اlmufsidiin ducadan waxaa ku ducaystay nabiy luut wa kaana mursala ilaa qowmi qad jamacuu bayna الshirki wاlkufri wاlficli الshadiid annukraan qowmkaasu markaa gaalnimo iyo ilaahay oo wax loo wadaajiyo iyo camalka xun ay samayn jireen markaa qowmuluudnimada ay samayn jireen baa loo diray nebiyullaahi luut waa kuwa diiday oo ka hor yimid oo ku caasiyey kadibna alle subxaanahu wa tacaala ayuu baryayo wuxuu yidhi rabbi insurnii rabbiyow iga gargaar calى اlqowmi اlmufsidiin calى اlqowmi qowm dushooda markaa almufsidiina mufsidiina kuwa markaa wax fasahaadiya oo aanan islaaxinin kuwaas rabbigu iga gargaar buu markaa nebiyullaahi lood ku ducaystay waa duco fiicanoo markaa qofka muslimka ah la doonayo inuu ducadaa badiyo markastoo uu la kulmo dhib ama markasta oo u arko markaa ama dacwadiisii ama khayrkiisii ama familigiisii inaynan markaa khayrkii u sheegaya qaadanaynin ama ka soo horjeedaan ama dhub ugu geysanayaan ducadaa nebiyulaahi luud marka inuu ku ducaysto weeyaan alle subxaana wa tacaala ducadaa wuu ka aqbalay qowmu luud markaa waa kan baabi'ye weeyaan alle subxaana wa tacaala wuxuu yidhi fajacalnaa caaliyaha saafilaha waamtarnaa calayhim xijaarata min sijiil min sijiili mamduud musawamatan cinda rabbik وما هي من الظالمين ببعيد ayib ducada afartan iyo labaad waa qofka muslimka inuu ku ducaysto rabbi hablii min asaalixiin rabbi hablii rabbiyow hablii ay acطinii weeyaan min asaalixiina rabbiyow isii min asaalixiina dadka wanaagsan xaggooda rabbiyow xiga sii macnaa awlaaddii baa la baryayaa weeyaan dacwadan markaa waxaa ku ducaystay nebiyullaahi ibraahim alle jala wacalaa wuxuu ka baryay walad saalixa inuu siiyo tii hore la mid tahay oo kale uu lahaa rabbi hablii xukman wa bisaalixiin mar kasta ilaahay wuxuu baryayaa marka inuu dadka saalixiinta macooda ka dhigo owlaadna alle subxaana wa tacaala hadduu siinayo inuu siiyo marka owlaad wanaagsan rasuulkeenna sal allahu calayhi waaalihi wasalam inuu alle subxaana wa tacaala waafajiyo dadka saalixiinta oo macooda ka dhigana uu ku ducaysan jiray in badan rabbi hablii min asaalixiin owlaaddaa loogu duceeya qof kastoo muslima markaa doonaya owlaadda inay u hagaagto ducadaa ha ku ducayso rabbi hablii min asaalixiin su-aashiisa wuxuu ku xiray marka asalaax maxaa yeelay qofka alle subxaanahu wa tacaala hadduu owlaaddiisa u hagaajiyo waxa weeyaan khayr buu la kulmayaa noloshiisii oo dhan baa markaa hagaagaysa camalkiisii oo dhan baa u hagaagi laakiin ilmaha duriyada hadday ku xumaadaan oy mufsidiin noqdaan nakad iyo suu khuluq hadday la yimaadaan noloshii baa ciriiri ku noqonaysa sidaa darteed waa in alle subxaana wa tacaala in badan laga baryo awlaadda inuu noo hagaajiyo nebiyulaahi sulaymaan waa kaan soo marnay awlaaddiisa iyo ehelkiisa u duceeyey nebiyulaahi eh, zakariya waa kaan soo marnay haddana nebiyulaahi ibraahim oo markaa le rabbi hablii min asaalixiin fabasharnaahu bigulaamin xaliim alle ducadii siduu aqbalay fiiri iyo ducada in lagaa aqbalayo sidaan hore u soo marnay oo meel bilaash aynan dhacaynin nebiyullaahi ibraahim alle subxaanah wa tacaala markiiba wuxuu siiyey wiil markaa sabr badan buu siiyey meelo aayad kalena wuxuu ku tilmaamay bigulaamin caliim marna waa mid cilmi badan midna waa xaliimo dulqaad badan oo aabbihiibaa wuxuu odhanaya ilaahay wuxuu amray inaan ku gowraco ifcal maa tu'mar satajidunii in shaa allahu min asaabiriin buu leeyahay hawaa sabraya aabbow ilaahay wuxuu ku amray samee taasoo alle subxaana wa tacaala ka baryay marka ilaahay aan ka barinno in awlaad fiican allah subxaana wa tacaala uuna siiyo ibnu jariir atabari raximah اllahu jala wacalaa wuxuu leeyahay yaquulu fii tafsiirihi isagoo fasiraya aayaddan nabiyullaahi ibraahim wuxuu yidhi u yidhi yaa rabbi hablii min ladunka hablii minka xaggaaga iga sii waladan yakuunu min asaalixiin cunug marka noqda min asaalixiin aladiina yuiicuunaka kuwaasoo kuwa ku aeecaya walaa yacsuunaka aanan kugu caasinaynin wayuslixuuna fi lardi adduunyadaana islaaxinaya walaa yufsiduun aanan markaa fasahaadinaynin ilma hadday kuu hagaagaanna waxa weeyaan camalkaagii uu soconayaa sidaan soo marnay qofka hadduu geeriyoodo waxyaabaha anfacaya waxaa ka mid ah hadduu ka tago waladan saalixan yadcuu lahu aw waladin saalixin yadcuu lahu walad saalix inuu ilaahay ku siiyo markaa ku ducayso rabbi hablii min asaalixiin rasuulkeena sal allahu calayhi waaalihi wasalam awlaadda iyo ajirka laga helayo hadday kuu geeriyoodaan haddaa rasuulkeena sal allahu alay wasalam axaadiid badan buu ku tilmaamay maal maalmaha ka mid a ah, rasuulku wuxuu yidhi sal allahu calayhi waaalih wasalam sida ku sugan assunan alkubraa linnasaai sida ku sugan wuxuu yidhi bakin bakin liibaan badana ayuu yidhi oo liibaan badana khamsun maa afqalahunna fi lmiisaan shan wuxuu yidhi miisaanka wax kaga culus ma leh ma wax kaga culus baa jira ma jire eh laa ilaaha ila allah qofka inuu yidhaahdo wa subxaana allahi inuu yidhaahdo ilaahay baa ceeb oo dhan ka nasahan walxamdu lilah inuu qofku yidhaahdo wallaahu akbar uu yidhaahdo waa afar soo ma aha wاlwaladu saalixu yutawafaa lilmari lmuslim fayaxtasibhu iyadana waladka saalixee loo oofsanayo qofka muslimkaa walad saalixaa kuu dhintay gabar baa kuu hormartay iyadoo wanaagsan wiilbaa ku hormaray wuxuu yidhi rasuulkeena sal allahu calayh wasalam cunuga kuu hormaray ee saalixa miisaanka wax kaga culus ma leh shantaasuu sheegay xadii kale rasuulkeena sal allahu calayhi waalih wasalam xadiidka sunan ibnu maajah buu ku jiraa baab biri lwaalideyn buu ku arooray rasuulkeena sal allahu alay waslam wuxuu yidhi ina arajula laturfacu darajatuhu fi ljanna qofka darajadiisa kor loo qaadaya jannada dhexdeeda jannada marka la galo fa yaquulu wuxuu odhanayaa anna haadaa arrinkan sideen ku helay ama qofku qabri buu ku jiraaba wuu kaa hormaray waalidkiibaa hormaray ilan qabriga jannada iyo naarta qabrigay ka bilaabataa qabrigaagu imaa inuu ku noqdo rawdatu min riyaadi اljanna ow xufratu min xufari niiraan godgodadka naarta ka mid inuu ku noqdo iyo beer beeraha jannada ka mid a labadaa midkood unbuu noqonaya qabriga marka rasuulkeena sal allahu alay wasalam wuxuu yidhi darajadiisiibaa kor loo qaaday jannadiibuu ku jiraa anna haadaa war arrinkan sideen ku helay fa yuqaalu waxaa la odhan markaa biistikfaari waladika laka cunugaagii iyo ilmahaadaad ka soo tagtay dembi dhaaf ilaahay ay ku weydiiyeen dartood baa darajadaa ku heshay maanta haddaad tiraahdo allahuma kfir lii waliwaalidaya waalidkaaga hadduu kaa horeeyo darajaa kor loo qaado alle subxaana wa tacaala bal ducooda siday u fiican tahay eeg ay u wanaagsan tahay allahu mustacaan riwaayad kale waxay leedahay waxaa lagu odhanaya waladuka istakfara laka waladkaagii baa markaa ilaahay dambi dhaaf ku weydiiyey owlaaddu marka saalixiin inay noqdaan fawaa'idaa bay leedahay laakiin haddaad ka tagto owlaad aanan saalixiin ahayn ama markaad baryaysaba ilaahu ilmo um isiiya tiraado waxay rabaan ha aadaan ilmo um aad ku waalato sidaad u raadinaysay waxa weeyaan adigay ku dhibayaan owlaaddii bay dhibayaan habaarkoodii baa ku iman marka darajana heli maysid nacuudu billaahi min dalik arrimaha markaa waxa weeyaan qofka muslimkaa ilaahay markaas inuu ka baryo weeyaan inuu owlaad fiican siiyo rabbi hablii min asaalixiin nebilaahi ibraahim mar kale waa kan ilaahay ugu shukriyey ee yidhi alxamdu lilaahi aladii wahaba lii cala اlkibari ismaaciila waisxaaq ina rabbii lasamiicu ducaa owlaadda ilahay markuu ku siiy inaad u shukriso oo aadan ku kibrin oo alxamdu lilaahi rabbi aad tiraahdo kuwa xanuunsan haddii lagu siiyena ilaahay ugu shukriso kuwa caafimaad qaba ilaahay ugu shukriso darsigeenna intaa ayaan kusoo gabayna wsal allah wslama calaa nabiyina mxamed